isagoo hal wadaano biyaha meesh ku buuxiy ku shubay nacam masaajidka nabigana bishamiinta ma ahan oo caro nacam caradana nabiga ma dhihin hala qodo meeshaan inta la qodo ciidi banaankaa lagu daadiy kuwa kale hala keeno midna ma usa marka majaasta biyo lagu sayriyo ayay daahir ku noqona waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya sida u dadka xubariyay fiicnaanteeda oo riwaaya waxay leedahay xadiidka kamida laa tuzrimuuhu war kaadida ha ku goynina kaadida yaa lagu goyna ha dhamaystirto laba macnaa ku jira marka meeshaas macnaha koowaad waxa uu yahay hadii kaadida hadii la eriyo ninka masaajidka hadda hal meel buu halleeyey hadhow masaajidka dhan buu halleynaa soo maa inta cararaa kaadidii marka balqankeedii meel walba u gaara hadhow marka maxaa ka dhalanaya marka meelo badan inay hallaadaan meeshaas marka waa qaacidatu sadi meeshaas waa laga qaadana iyadana nacam qaacidatu sadi daraaci maxay tahay dhib yar iyo dhib weyn ka yar in la qaato nacam sharcigu saasuu qabaa naam mid weyn inaad iska xambaarata maaha ayaa dhib yar ka carara naam magaratay lan hadda meesha waxaa taal qayb yaroo ninkan ku kaadiyey hadhowna waxaa imaan doonta masaajidka dhan inuu kaadidii gaarsiiyo tee la qaadana marka war meeshiisana ku dhamaysta kaadidii ma fahamten ama waxaa kaloo caafimaadkiisa in loo naxayna dhici kartaa oo ninkii hadii laga nixiyo la tumo dhinacyada laga galo kaadida inay dhab ku xirantaaba laga yaabana marka nebiga waxuu ahaa nebiga aada naxariis badnaa ummadan an marka ninkan waa baray masaajidan waxuu yihi wasaq iyo najaas iyo meel loo ogolyaha waa meel dikri alla lagu haaye ka ilaali baray mutafaqun calayhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi uxillat lanaa maytataani laba bakti ayaa naloo xalaaliyey iyo damaanu laba dhiig faama lmaytataani labada bakti faljaraadu ay xawaa iyo alxuutu iyo malayga waama damaani labada dhiiga fadixaalu beeryarada iyo alkabidu beerka akhrajahu axmedu ibnu maaja wa fiihi dacfun axmed iyo ibnu maaja ayaa wariyeen xadiidka dacfi baa ku jiro ibnu xajar xadiidkan marka eh, dacfi baa ku jiro eh, dacfigiisu waxa uu yahay eh, isagoo marfuuca isagoo mawquufa waa la weriyey riwaayada marfuuca dacfi baa ku jira sababto ah waxaa ku jiraan abnaau zayd bni aslam zayd bni aslam wiilshiisa ku jira naam cabdiraxmaan iyo cabdullaahi iyo mid walbaana maqaal i warbaa ku jira naam marka saasa xadiidka u dhaif ibn xajar talkhiisulxadiid shaafici iyo axmed iyo ibnu maaja iyo daara iyo bayhaqi ayaa weriyeen min riwaayati cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam naam can abiihi can ibni cumar ana rasuula lah sal l slam qaala xadiidkii buu sheegay naam marka cabdiraxmaan ibn zayd ibn aslamna waa daciif weliba aada u daran waa ninka ku jira xadiidka aadam ayaa nebiga ku tawasulay dhahaya nacam oo laa ilaha illa lahu rasuulullah carshiga ku dhigan ayuu nebiga arkay markaasu wuxuu yiri eh, eh, eh, nebi maxamed igu dhaaf fadligiisa saad ku garatay carshiga isoo ku yaalaan arkay nebi maxamed waxaan khuraafiyiinta ay sheegaan soo ma arkin nacam cabdiraxmaan ibni zayd ibn aslam kaasaa ku jira waana nin marka dacfigiisa culamada muxadisiinta dhan ay sheegeen nacam ilaa xataa xaakim oo xadiidka marna saxiix yaala xadiidkaas meel kale ku daciifiye cabdiraxmaan ibnu zayd bn aslam naam waa ninka la yidhi imaam maalik uu yidhi haddaad rabto nin kaaga waramayo nuux an nuux nabiyllahi nuux nin kaaga warramay haddaan siduu yiri cabdiraxmaan ibnu zayd bn aslam aaduu yii n saa kaaga waramayo naam ay cabdiraxmaan ibnu zayd bn aslam yarwi can nuux nuuxuu ka werinay naam naam marka yani racshina meeshu ka gaaraad fahmaysaa marka waxaasaa xadiidkaasna nin asaa ku dul wareegay nacam waa rabiic cabdiraxmaan ibni zayd ibn aslam nacam ninkii ku yiraa dariiq kalaa jira beenuu sheegay nacam kullu waxaa waay meeshaas isoo imaanayo cabdiraxmaan ibni zayd ibn aslam ninkaasaa marka xadiidkaana oo daciif ku yahay nacam ayb marka riwaayadkiisu aaday u tiro badan lakin waxaad uga kaaftoomaysaa de in malaayigii iyo jaraadkii ay axaadiis kale oo saxiixa ayaa kusoo aroortay iyo aayadda qur-aanka uxila lakum sayd lbaxri wacaamuhu mataacan lakum walisayaara waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xurumaa macaamka aayadda ay sheegaysa badda waa malaayga haduu ku baktiyo weliga halkan eh, xadiidkii bukhaari kusugnaa oo asmaa ay tiri toddoba duulaana nebiga u raacay todobad toddobadeedana ayaxaan cuni jirnay tiri ayaxa ayax waa la cunaa naam carabtan aaday u cunaan ayaxa naam marka ayaxa isagoo bakbaktiyaa layska cunaa labadaa marka saas waa badbahi naam babaarka iyo iyo nebigana babaarkana in la cunaayo iyadana adcimada caadiga oo ku jira axaadiis badan baa iyadana marka leeyahay naam ayb marka xadiidkan marka axaadiid kalaa xoojinayaan sheekh alalbanina waa saxiixiyey imaam axmed ibni maaja kulli waa wariyeen marka xadiid marka sheekhu saxeixada iyo xadiidka uu ku saxiixiyey naam ayb khulaasada marka xadiidka waa saxeexa akhrajahu axmed ibnu maaja fiihi dacfun naam marka eh, dacfigana waa kaas sixadana waxay uga imaana shawaahida maxaa laga qaadanaa marka baawil miyahaasa soo usoo gelaana wuxuu usoo gelayaa biyihii oo ku dhex baktiyo ayax ama malaay oo ku dhex baktiyo inay eh, najaasa ku jirta inaan la dhehayni leana baktigu waa najaas moogtahay maytada iyo baktigu waa najaas leana nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi idaa dubiqa alihaabu faqad dahur eh, haragga haddii la magdeeyo ayuu daahir noqdaa maxaa laga qaadanaa haduu baktiyo oon la magdeynin inuu najaas yahay marka baktigii najaasta ahaa waxaa laga soo reeba kuwan marka kuwan hadday biyo ku dhacaan najaasaa ku dhacday ma dhahaysid maxalu shahidka dhan intaas waa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam idaa waqaca adibaabu tixsiga haddii uu ku dhaco fii sharaabi axadikum midkiin cabitaankiisa hadduu tixsi ku dhaco falyakmishu ha teendeeyo uma markaa dabeeyo liyanzachu ha ka siibo ha ka siibo ha ka bixiyo yani fa fii axadi janaaxayhi labadiisa garab mid kamida waxaa ah daa'an baa ah cudur wafi laakhari kan kalena shifaaan shifaaan caafimaad baa ah naam daaan shifaaan waa ismu ina waa oo gadaal maray lana jaari majruurkias hoor maray jaari majruurkuna khabaray dhacaan mar walba ma fahamta shibu jumlada khabaray dhacaan mar walba naam akrajahu lbuhaariy buhaari baa xadiiska soo saaray abu daawuuda wazaada abu daawuud wuxuu ku daray wainahu isaga yattaqii wuxuu ku dhowrsanaa wainahu isaga yattaqii wuxuu isku ilaaliyaa ama wainahu isaga yartaqii wuxuu ku hormariyaa bijanaaxihi garabkiisa alladii kaasoo fiihi dhexdiisa ou yahay addaa cudurka xadiidkan marka riwaayada hore bukhaari oo wariyey abu daawuudna oo la wariyey waxay tilmaam waxuu noo tilmaamaa tixsiga midkiin sharaabkiisa adoo tixsi ku dhex dhaco hatinbihan meeshaan marka maxaa ka dhalanayo sharaabkan tixsiga uu ku dhacaayo ee tixsiga tixsiga la tiimbinayo tixsiga waa ku dhimanaa soo maa aaliban hadii tixsin la tiimbiyo sharaab wa ku dhintaa soma sharaabka wuxuu noqon karaa mid kulol mararka qaar shaahow kaa dhex galay ku tiimbi baa nabiga uu ku yiri sala allahu aleyh wali salam waa dhexgelis waa ku dhex baktina sooma marka waxaa laga qaadanaya meeshaas tixsiga iyo waxa lamidka aan dhiiga lahayn xasharaadka irarka ah waxa ay ku dhex dhacaan inaysa waxba najaasaynaynin biyaha ay ku dhex dhacaan inaysan najaasaynaynin ayaa laga qaadanaya ma fahamteen ayib xadiidka tixsiga sheegay inta kalena culamada way qiyaas qaateen qaacido marka waxaa jirto laynaayo marka maa laa nafsa lahu saa'ila wax dhiig dureero aan lahayn haddii uu ku dhex dhaco sharaab ama biyo in aynan najaasaynaynin weliba tixsiga gaar asaga maxaa loogu sheegay mima tacumu bihi lbalwa tixsi maxaa gaar loogu sheegay oo cayayaanka kale loo sheegay haddaa tiraa waxaa lagu oranaa de tixsiga asaga badan inuu sharaab ku dhaco isna sharaf laga celin karaa laakin cayayaanka kale waa yar yihiin in ay ku dhacdhacaan agaratan ayb marka quraanshadii baa lamida ah. quraanshadii ma najaaseynayso haday ku dhexbaxto laakin maaha ogow in lagu leeyahay cayayaanka kale hadduu kaaga dhexdhaco sharaabka ku tiimbi ma aha tixsiga un baa lagu tiimbina leana nebigu tixsida unbau noo sheegay hal garabna inuu caafimaad ku wato midna uu jiro ku wato agaratan kuwa kale nalooma sheegin saa darteed kuwa kale waa un iska bixinaysaa bis xadiidkan marka tixsiga falyamishugaas baa marka waxay daliil u tahay tixsiga wax ku dhex baktiye biyo in uunan najaasaynaynin naam taasaa laga qaatay lianna shaahayga haduu haddii lagu yiri dhexgeli ouna ku baktinayan og tahay najaasda in la cadaama ma banaaha ayb uma liwasasiiba faina fi axadi janaaxayhi labadiisa garab mid kamida ah, daan baa ah cudur wafil aakari kan kalena shifaan niman marka zanaadiqa ah ayaa xadiidkan duray oo waxay yihahdeen say ku dhici kartaa tixsiga inuu kulisto dhinac jermis oo ka kulansado dhinacan caafimaad nacam wax isdiidaya labadaba culamadu marka aada ugu jawaabeen oo waxay yidhahdeen adeersada say marka sunna waa ku jirtaa suntaasna waxaa sameeyo xididadeeda qaar kamida nacam oo jirkeedii qaar kamida ayaa laga sameeyaa iyadiina waa nooshahay suntiina waa kudhex jirtaa naam say ku dhacdaa la weydiina isaga naam maado wax disho iyo nolol aa ku suurtooda waana hal xayawaan naam maxaa diidaya tixsi jermis iyo caafimaad inuu ku suurtooda marka naam culamada hore u jawaabaysa naam taas ku jawaabtay ayb waxaa kaloo la yidhi bani aadamka xataa haddii ama xayawaanaadka waxay ka koobmaan qayb marka eh, eh, buruuda iyo yubuusa naam labadaba waa leeyihin naam qayaana bani aadamku waa leeya hadii qayaanku ka bata jirkiisa waa jirada sooma hadii qayaanka u ka batana waa jirada koom u galaay dadka hadday shubmaan oo marka eh, dhiig badan oo ka baxo ama eh, matag badan waxaa ku dhacay ruusaa ku dhacay sooma marka caafimaadka qa waa isku dheeli tiran nacam say ku dhacday marka labadii laba waxoo kale horjeedo soo bani aadamkii lagama helin tixsigii laba waxoo kale horjeeda laga helo baciid maaha marka waxaa kusii dartaa ilaahay qudradiisa maa cajzi la geli karaa taa ku dar marka hadhaada arrimahan baraarujiye ibnu xajar fatxulbaari u ku sheegay kitaab niman hadda zanaadiqoo joogana saasay dheheen ayagana bacd naas waxay yidhahdeen haddii dhakhtar laad inta la geliya dhakhtar ou sugo tixsiin qaybna inuu garabna ku wato jirna garabna ku wato eh, eh, caafimaad hadduu dhakhtar eh, sugo oo weliba gaal ah rumaysanayo laakiin aya ma rumaysanayo axaadiistan raggaan muxadisiinta ay werinay rag badana yii rag badana laga soo guuriyey cajarada ku yiri ku jees jeesay xasan turaabi aa kamida naam xasan turaabi ayaa kamida naam hazali aa kamid ahay maxamed alhazali naam xadiista isaga jees jeesi jire dadna marka waa u yeedha faqiih marka xadiidka rasuulka lama beenay mid inta joogan hadda kahor wuxuu yii anu ma rumaysnaa jirin aayada sheegayso xawaa in laga abuuray aadam qayb kamid a ah, feerti aadam in laga abuuray anu weegaar ma rumaysnaa jirin ilaa genetic engineeringa maadooyinkan hadda ku cusub caalamka genetic engineering iyo gene transcriptionka iyo ilaa arrintan hadda tijaabada la tijaabiyey oo caalamka hormara lagu tijaabiyey markaasaa rumaystay xawaa in aadam laga abuuray dakor gaala muslimiinta ku dhex jiro haddana waxaan ictiqaad marka waxa haddana baciid loogama ah inuu sidaas oo kale yahay lan aayadihii qur-aanka iyo sayniskiiyo sayniska hore marin macnaha waxaas marka culumanimo iyo waxaa loo haystaa ah, culumada dhaafaa laleeyahay haddii wax lagu ragaca warnida asbaa isa soo shaac bixiyey cajalow ka duubay meel walbaa lagu faafiyey maxaa ku diiday in isaga toos marka aayadii looga hadlo marka si banaan oo furan in looga hadlo ba si furan u hadle oo gurigiisa ku hadlo lama ceeb lama ceebayo lakin hadii ummadda waxaan u sheegayo in laga qabtaan asaga kaceli haddaad adiga asaga udoodeysa aniga waa ku jecela waxaan iska dhaafta naam dadka kale haka celin marka ummadii qabiila hadda isku taageere isku taag waxaa lagu taageeraya xarako iyo xisbi waxaa isdhexyaacaya naam saxwo islaamna waa lagu noolyahan waa laleeyahay naam marka axaadiistii rasuulkana saasa loo beeyey loo lanaha mid kale asagana wuxuu yiri marka maxamed alghazali waxyaalaha yii waxaa kamid a ah xadiidkii ahaa alkalbu laswadu shaydaan eyga madow waa shaydaan nabigu u yii sal l slam ayaa waxa uu yihi anigu waxaan ey madow inuu shaydaan yahay ma ma yii sababta waxay tahay haddii la kalo eyga madow haddii camaliya tashriix lagu sameeyo operation haddii lagu sameeyo ey madow iyo mid cad isku waxaa la jela muxuu ku noqday marka jirkooda isku mid haddii la kala furo calooshoodii iyo gudaha lafiira isku mid muxuu ku yahay wa caqlaani shaydaan wax uu ku yahay nebiga aduu kuu sheega iska dhaafsi kuwa marka in cilmi laga qaato munaasab uma ah sida marka nimankaas qadiiman iyo xadiian culamada horaa noo sheegtay qadiiman niman inay xadiidkan inkiri jireen hadda xadiianna waaba joogaan ba nacam ayb faina fi axadi janaaxayhi daaan wa fi laakhari shifaa akrajahu lbukhaariy baa soo saara xadiidkan abu daauud iyo abu daauud wazaada abu daauud baa wuxuu ku daray marka wainahu taxsiru isagu yataqi yataqii laba macnay leedahay yataqii bimacnaa yuqadim wuxuu ku hormariyaa bijanaaxihi aladii fiihi daa midka cudurka qabo ku hormariyaa ko midda labaad yataqii macnaheeda labaad waxay tahay wainahu taxsiru yataqii wuxuu isku ilaaliyaa wuxuu isku ilaaliyaa bijanaaxi aladii fiihi daa cudrbaalka garabka cudurka watuu isku ilaaliya macnaheedu waa maa asagoo ku hormariyaa kan caafimaadka qabo ilaashadaa haddii yani cabitaankaas wax kasoo gaaraan kuleyl iyo wax lamida iyo dhibaato kan ha ku dhacdaan kan ha ku dhaco isleeyi naam midka hore marka kan dambe kan ay wuxuu ku ilaalina midka kale ma fahamteen fainahu yataqi wuxuu isku ilaaliyaa bijanaaxi aladi fiihi daa garabka cudurka wata ayuu isku ilaaliya riwaayadka qaar marka ibnu xajar cule waxay leeyihiin waxa cudurka la sheegaya sun waay oo nabiga sal ly slam riwaayad kale wuxuu ku yiri wafi laakhari suman ama waina yataqi bijinaaxi aladi fiihi sum saas camal marka cudurkan la sheegayo sun waay riwaayo kala cadaysay baalkeen waama midka midig ah mase midka bidixmiya wax xadiisu cadeeye madam ibn xajar midka midig in midka bidix laakiin culamada qaarkooda waxay sheegeenuu yihi nin baa marka ahlucilmiga kamid anaa u fiirsada yihi tixsiga markuu sharaab ku dhacaayo garabkiisa bidixuu ku hormaraya nam daaiman nam hay jinaah laysar w hadii ay sax tahna khayr haddaysa sax ahaynna calaa kulli xaal adiga un ku naam taasaa muhiim marka khulaasada xadiidkan baabkan meesha looga soo daray waxay tahay taxsi hadhow biyo kaala dhaco inuu iskaa nijaasaydi wacan abi waaqidin ilaytiyi radia allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alay wali slam nabigu wuxuu yihi maa qudica min albahimati maa wixii maa ay ladii mawsuula maa ay ladii kii qudica la gooyey min albahimati bahimada xaal oo ka ahaaday xaggooda marka waxaa dhahdaa maa wixii qudica la gooyey oo min albahimati bahimada ah ninta bayaaniya ka dhigta nin mubaarak fuuri maa ayladii kii qudica la gooyey min albahimati ee xoolo ah ee xoolo ah bayaaniya ka dhig ninta walxaal hiya iyada oo xayatun maal waalxaal walxaal hiya iyada oo xayatun maal fahuwa maytatun bakti waay maa uhiina ma ku dhigaaday maa ubiila waxa udhigaa wixii marka bahimada laga gooyo xoolihii iyadoo nool laga jaro fa umeytatun bakti wa xadiidkan sabab ku yimi oo markuu madiine imaanayo ree madiina intay neefka ka daba ordaan ayuu barida iyo ka goosa jiren iyo iyaha iyo wax lamidkaan xoolaha ta ka daba ordaanay wax ka goosa jireen neefkiio nool ayay wax ka goy jireen markaa laga reebay nebigu waxa uu yidhi sala allahu alayh ali wasalam wixii neef nool laga gooyo oo bahiime ah oo cinees nool laga jaro waa bakti sida baktiga loola tacaamo marka mar bakti loola tacaamulo binajaas waa baktiga marka biyihii u gaaro najaasaynaya waaa waxaa kasoo reebay marka intaas dhowr xabaad waxyaabaha kasoo reebaysa waxaa kamid a waxyaabaha laga reebay waxaa kamid a suufka iyo suufka waxawaaye dhagorta xayawaanka iyo dhagorta eh, iyo timaha xayawaanka xoolaha iyo ayaa laga soo reeba oo iyada aayadda qur-aanka ilahi xuyru min aswaafiha wa waashcaariha wa wamataacan ilaa xiin neefkii asagoo nool timuhu hadduu ka bato intaad xiirto neefkii tinta waa isticmaali kartaa waana dhaahir aayaddaa soo reebtay laakiin aan waxaas ahan eh, eh, neefka kamida iyada marka waxa weeyaan eh, eh, waa najaas sidii bakti in baa loola tacaamula akraja abu daawud wa tirmidiy waxasanahu tirmidi xadiidka waa xasaniye walafdu lahu lafdigana tirmidi baa iska leh oo riwaayadan tirmidi baa soo saaray wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa alihi wasaxbi wasalam ama bacdu baabu laaniya ay hada baabu bayaani xukmi alaaniya weelasha xukunka kusoo arooray cadayntiisiiba ubaabay baabkan axkaamta weelashau galaa biyihii markau kusoo baray ayaa hadda ku gela axkaamta biyaha uu sheegay ayo meesha wuxuu ka gelaa weelashii biyaha lagu shubanayo weelasha biyaha lagu shubto ay ka gelaa weelasha aadaan iyo axkaam iyo waxay leeyihiin iyo iyo iyo axaadiis badan baa kusoo aroortay oo kuusoo koobay marka sheekh ko can xudayfata bn lyamaan radia allahu canhuma qaal sayaadiisba saxaabay ahaayeen radia allahu canhuma qaal xudayfa saaxibu siri rasuulilahi sal l salam aabihiisna uxugaa lagu dil qaala waxa uu yii xudayfa qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa tashrabuu ha ku cabinina fii aaniyati dahabi dahabka weelashiisa waxba ha ku cabinina waalfidati qalinka ama silfarka ama fidada weelasheeda ha ku cabinina walaa ta'kuluu ha ku cunanina fii sixaafihaa xeerooyinkooda xeero dahaba iyo xeero fido ah waxbaa lagu cunin oo ha ku cuninina fainahaa weelashaasi haada damiirka weelasha u noqon aaliyada dahabka iyo fidoon fa weelashaani lahum iyagay usugnaatay gaaladii yani lahum lilkufaari gaaladii usugnaatay fi dunya adduunyada yani adduunka iyagaa isticmaalo waa xalaalay u taha lagama wada iyagaa isticmaalo oo kibir badan oo dad ahlu kibir oo taraf badan ah naam walakum idinkuna ayay idin sugnaatay fi laakhirati aakhirada aakhirada idinkaa iskale weelashaan soo marka idin dooray oo idinku abaalmarinaayo ayaa aakhiro ilaahi subxaana watacaala oo qiyaamaha idin siina jannada muttafaqun caleyh xadiidkan bukhaari muslim baa soo saareen ayb xadiidkan marka macnihiis waxa uu tilmaama waxay tahay waxaa layska reebay nahyi ayaa kusoo arooray weel dahaba iyo weel fida ah in wax lagu cuno laguna cabo in wax lagu cuno laguna cabo <coughs> meeshaan marka markii la joogo hadda ayaan lagu weysaysanin iyo xadiidkan kuma cadda naam oo hadda marka meeshaan joogo waxawaaye xadiidkan xudayfa iyo axaadiidta kaleba dahabka weelashiisa waa wax lagu cuni waa lagu cabin bis un bay leedahay naam isticmaalka kale oo ah, kitaabu dahaara oo usoo geliyeyna ibn xajar waxay tahay waa lagu weysaysan rabaa inuu dhaho weel dahaba iyo weel fiba ah yaa lagu weyse qaadanin bura inuu yahay taas marka iyada sax waaye lana hadii la reebo in wax lagu cabo lagu cuno cilada loo reebo waa maxay inaan la isticmaalin ciladaha wax ku cunista iyo wax ku cabidda waa isticmaal weelki waa isticmaal waa nooc isticmaal waa cunisti iyo cabidii waxaa lamida kuwaysa qaadashada iyadana waa isticmaal marka labada intaba wada xaaraan banaan marka istimbaad ayaa waxaa laga istimbaada xadiidkan laguna wayse qaadan karin marka anigu waxaa loo daliishada waxay tahay qawluhu tacaala ina aladiina yakuluuna amwaala lyataama dulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciiran ilahi subxaana watacaala wuxuu yihi dadka ilmaha agoonta maalkooda cunaaya calooshooda dab ayay gelinayay cunaayaan naarna saciiraana la geli doonaa macnaheedu waxaad ka qaadanaysaa cunista bis in la reebay haddaad lacagtooda inta qaadata dhar ka gadata ma banaan cunidii waa isticmaal marka gadashada isticmaal lama ogolo kulli saas man xadiidka meeshaan ku jirana kaasoo kale haddaba wa ku adin waxaa ku ayna ha ku cunin lagu yiri sana kuwaysa qaadanin lan isticmaalka ayaa ka wada dhexeeya dhamaan isticmaalkaasa ka wada dhexeeya marka xadiidkan nahyi unbaa ku jiraa waa layska reebay bis waa layska reebay bis waan umi salamata kan kalan ku darayna wacan umi salamata radia allahu canha qaalat waxaay tiri umu salama qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi alladii yashrabu alladii midka yashrabu ku cadaayo fii inaai lfidati fidada weelkeeda ku cadaayo oo weel qalin a midka wax ku cadaayo inamaa wax kale maahane yujarjiru huwa isagu waa uu ka quruurcsiina inamaa wax kale maahane yujarjiru uu ka kururucsiinaya markaad biyaha cabaysa qacda qofka ka yeereysa ayaa jarjara la soodka ka yeeraya qofka markuu biyaha qurquranayo inamaa wax kale maahan yujarjiru uu kaga qurucsiina fii batnihi calooshiisa naara jahanama jahanama naarteeda ayuu kaga ayuu kaga qurucqurucsiinaya naar buu cunaa marka muttafaqun caleyh <clears throat> xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen xadiidkan marka umu yujarjiru waxaa loo shaklay oo culimada ahlu xadiidka iyo luqadii qariibkuba ay yidhahdeen horta jiimka hoos ah, dambe in la hoos dhigo jiimka dambe meesha laba jiim baa ku taal soo maha yujarjiru kan dambe in hoos dhiga warkaba taagna waxay isku khilaafeen marka waxay tahay <coughs> waxay isku naara jahanamada dambe naam jinkan koowaad ma jinka dambe marka waa hoos dhigan yahay yujar jiru maradiga hoos dhigan yaha lagu yiraahdo dabcan xarfu aneyt xarf xarafka aneytuda inuu goday iska fahmaysaa naam lana jar jara oo asal feel jar faclala naam yufaclilu oo noqona naam yujar naam jinka dambe marka waa hoos dhigan yahay naara jahanaba raada ku jirto ayaa waxaa lasoo guuriyey iyadoo godan iyadoo kordhahan labadaba marka see loo tawjihina marka haddii la kordhigo waa tana waaba tan aan laqdayna inamaa wax kale ma yujarjiru uu qurux qurux huwa isaga faacil yujarjiru waa ninka wax adaayo huwa isaga ayaa leeyahay fii badnihi calooshiisa wuxuu kaga qurux qurux siina naara jahanama naarti jahanama ay oo ayuu cadaa oo cunayaa naam naarti jahanama ayuu cunaa ayb oo naara jahanama mafcuulu bihi ficilkii waa yujarjiru faacilkii waa huwa oo qofkii waxaabayo naara jahanamana waa mafcuul bihi haddii marka la godana oo la yidhaha inamaa yujarjiru fii batnihi naaru jahanama la yidhaha waxay noqonaysaa faacilka yujarjiru naarudabaha noqonaysaa oo macnuhu marka wuxuu isku bedelayaa inamaa wax kale ma ahane yujarjiru waxaa eh, eh, eh, ka quruc qurucsiinayso naaru jahanama jahanama naarteeda fii batnihi calooshiisa kaga quruc oo naartiibaaba marka isaga cunaysa laakin waxaa badan naara jahanamada rasmaha badan kaasna ka raac liana inamaa yujarjiru fii batnihi naaran aa soo arortay naara jahanama soo arortay aaday u yartaha naaru jahanama in la godo oo faacilka yujarjiru naaran laga dhigo ayb intaas marka waa xadiidka waxaa ku jira adda labadan xadiid marka xadiidka hore nabiga sala allahu alayh wali slam wuxuu reebay waaldahabi iyo waalfida in wax lagu cuno laguna cabo waxyaala dahab iyo sidaan in wax lagu cuno waa reeba nabiga sal l slam reebitaankaas ayaa waxaa las dhihi karaa nahyiga laa tashrabuun iyo walaa taakuluun karaahamiya mase waa nahyu taxriim riwaayada danbaa cadaysa marka riwaayada danbe sababta u keenay waxay tahay inay cadayso nahyigu inuu yahay xaaraam nahyu taxriim inuu yahay laanna riwaayada danbe maxay sheegtay naaray sheegtay shay xaaraama unbaana naar loo sheegaa ma fahamteen riwaayadii koowaad laa tashrabu weelasha dahabka iyo fidada waxay noqon kartaa laakiin tan baa fasirtay in xaaraam laga wadabo nahyigu inuu xaaraam yahay midan baa fasirtay lana naarbaa ilaahay ugu goodiye qofkii isticmaalo wax aan xaaraam ahayna naar laysuguma goodiye karaahada naar kama dhalanaysa iyada dabadeed riwaayadan dambe waxa ku celis marka ma aha haw malayn inay ku celis tahay xubin zaaid ay dheer tahay tii hore oo ah riwaayadan dambe waxaa laga faa'iideysana isticmaalka dahabka iyo fidada weelashooda xaaraam inuu yahay xadiidka horena cilada loo reebay oo noo cadayna xadiidka hore oo fa inahaa lahum fi dunya walakum fi laakhira haddaad xukun aragto kadibna jumlo la keeno jumladaasna fa lagu bilowdo jumladaas ciladeedii xukunka ciladiisu jumladan ku jira oo waxa laysaga reebay in dahab iyo fida la isticmaalo weelashooda waxa ay tahay fainaha lahum fi dunya maxaa yeele waa shaqo gaalada gaalada ayaa shaqadeeda ou yahay iyagaa isticmaalo oo adduunyada kibir ahaan ayay u istaan idinkana mu'miniina tihiino dad loogu talagalay kibir ma tihiino aakhiraad helaysaan idinku naam marka culimada maxaa dahab iyo fida in loo isticmaalo loo reebay dhowr waxyaabood xikmada ku jirta dhowr waxay ku sheegaan kan ugu fiican midaan lama nabiga cadiyey sal lahu aleyh wasalam qaarkood culamada waxay leeyihin waxaa la diidaa in dadka fuqarada ah niyadooda la jebiyo dadka fuqarada ah niya jab rido ayaa la diidaa leanna haddii u ninkii faqiirka ahay arko nin eh, weeldahaag wax ku cunaayo oo weeldahaag wax ka qaadanayo niyad ku dhacaysa dheheen marka eh, jabran likhaadir lfaqiir ayaa loo yeelay eh, laysaga reebay qaar waxay dheheen waxaa laysaga reebay kibir iyo muctadid qofka inuu daad isticmaalo qaali qaar kale waxay yidhahdeen waxaa laysaga reebay qofka muminka inuusan gaala shibigin mushaabahat lkufaar inaynan dhicin ayaa laysaga reebay tan dambaan ugu raajixsan uguna saxsan liana maxaa yl hadaad adigu waalidahaaga adna wax ku cunto gaalaad u ekaanaysaa fa lahum fi dunya walakum fi laakhira nin iyaga iyaga iyagaa lagu yaqaanaa buu yiri marka inaad gaal u ekaatana xaaraam marka oo sheikhulislaam ibnu taymiya waxay kamid tahay meelaha ma jiro iyo waxay u haystaan waxay tahay kibir iyo <coughs> shaqo gaalo marka xadiidka taasaa laga qaatay kan labaadna xaaraamtinimadaa laga qaatay in isticmaalkooda xaaraam u yahay wixii ka xalaal noqon karo xadiidka u dambeeyan ku arki doonaa baabkan insha allahu tacaala marka weel dahaba iyo weel qalina ah lagu weyse qaado karo oo lama isticmaali karo an ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi idaa dubiga alihaabu maqaarka haddii la magdeeyo maqaarka haddii la magdeeyo oo la qalajiyo oo inta balaqyada iyo waxaas laga guro oo si fiican marka loo qalajiyo oo waxaas dhan laga guro la magdeeyo faqad tahura faqad xaqiiqe dahura waa daahirooday maqaarkii daahir noqday markaa muslimun xadiidka muslim baa soo saaray wa cinda alarbacati afartiina waa asxaabu sunan arbace ayumaa ihaabin ayumaa ihaabin maqaarkii ahoo dubiga la magdeeyo yani faqad dahura maqaar kastoo la magdeeyo waa daahirooday waayahay xadiidka qaybta hore ee ibnu cabaas riwaayada muslim waxay noo tilmaamaysaa waxay tahay waxaa ku jira idaa dubiqa alihaabu waa cumuumaa ku jiro maqaarkii la megdeeyo idaa dubiqa alihaab maqaarka haddii la megdeeyo faqad dahura daahiro noqday maqaar gaar loo sheegay ma jiran waa maya nacam cumuum waay marka xadiidkan ibnu cabaas cumuumaa laga qaadana oo ah maqaar kasta oo la megdeeyo inuu megdeyntu u daahir ku noqonayo waxaa kaloo laga fahmaya can ariiqi lmafhuumna haddaan la megdeynin inuu najaas yahay ayaa laga qaadanaa leana inaada lagu xiray shardi baa meesha ku jira naam haddii la magdeeyo daayir u haddaan la magdeynin daayir maaha macnaheedu labadaas xugna xadiidka ibn cabaas laga qaadana haddii maqaarka aan la magdeynin waa nijaas laba xukunka labaad maqaar kasta oo la magdeeyo inuu daahir noqonayo waayahay ariibka ku jira xadiidkuna waxa uu yahay alihaab ereygan alihaab waa erey macnayn u baahan way alihaab culamada marka waxay yidhahdeen muxadisiinta lugawiyiinta ah alihaabu kasri lhamzati hamzadan waa hoos dhigaysaa qof ahaab dhaha ayaan la maqlin iyo uhaab iyo wax lamida nacam waa hoos dhigan tahay hamzada ihaab waayo wa jamcuhuna uhubun waxaa lagu jamciyaa uhub ama ahab laba luqo waay uhub iyo ahab waa laba luqo khaliil ibn axmed shaykhu sibaweyhi wuxuu yiri ihaab waxaa la yidhaha aljildu maqaarkaa la yidhaha buu yii qabla an yudbaqa intaan la magdeynin kahor fiir meeshaan hadhow xugun baa ku xirmi doona maqaarka inta aan la magdaynin oo la qalajinin ka hor baa ihaab la yidhaah abu daawuudna saas oo kale u sheegay waxauna ka wariyey annadr bnu shumayl oo culamada luqawiyiinta kamid a ah, oo shuyuukhda bukhaari iyo muslimna ah wuxuu yidhi ihaabka waxaa la yidhaahdaa alihaabu waa aljildu maqaarka qabla an yudbaka intaan la magdaynin ka hor maqaarka caadiga inta aan la magdaynin ka hor ihaab baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa ihaab culamada luqawiyinta qaar kamida azhari iyo khadaabina waxay yidhaahdeen ihaab waxaa la yidhaha maqaarka ama ha la magdeeyo ama yaan la magdeynin marka la magdeeyo iyo intaan la magdeynin ka hor labada jeerba ihaab unbaa la yidhahdaa bay dheheen qaarkoodna culamada naam marka ihaab maxaa hadda kuusoo xasilaadaya laba macno ayaa lagu ayaa lagu fasiray macnaha ugu badan oo loo badan yahayna waxay tahay maqaarka inta aan la magdeynin ayaa la yidhaahdaa ihaab naam haddii la magdeeyo kadib magacaa la oran maayo nacam mar haddii la magdeeye kadib ihaabkii waa ka baxay magaca isagaa ka baxay axaadiia lagu jamci doonaa waay ariibka xadiidka ku jira ereygaas marka alihaab oo ah maqaarka inta aan la magdaynin ka hor marka wuxuu kuleeyahay idaa dubika alihaabu maqaarkii aan la magdaynin haddii la magdeeyo faqad ahura daahir noqday akhrajahu muslimun cinda alarbaca ayumaa ihaabin dubika isku macno maqaarkii kastoo la magdeeyo way xadiiska markaan wada dhamaynan marka aan fiqiga ku jira sheegi doona wacan salamata bni lmuxabiq radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigu waxa uu yihi dibaagu juluudi lmaytati dibaaqu juluudi lmaytati baktiga haragiisa magdayntiisa la magdaynayo duhuuruhaa wa waa daahir daahir noqoshadeeda wa juluudi lmaytati baktiga haragiisa maqaarkiisa magdaynta la magdaynayo duhuuruhaa wa dahaaradeedii xadiidkan marka wuxuu noo dariiqada keliya dariiqada keliya ee maqaarku ou daahir ku noqon karo waa magdayn idan magdayntu waa waxay daahirinaysaa maqaarka xadiidkan marka xukunka oo wata waxay tahay ficilkan magdaynta lagu samaynayo ayaa wuxuu yahay ficil daahirinayo maqaarka waay saxaaxu ibnu xibaan xadiidka ibnu xibaan baa saxiix yeelay kan kale aan ku qabanno wacan maymuuna binti alxaaris alhilaaliya zawji nabiy sala allahu alayh ali wasalam waxa ay tihi qaalat mara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga ayaa soo maray bishaatin ri ayuu soo maray nebiga yajur ay jiidayaan ri ay jiidayaan baa nebiga u soo maray bad ri jiidayo soo kor maray faqaala markaasu wuxuu yidhi low akhadtum ihaabahaa maad qaadataan maqaarkeeda low akhadtum hallaa akhadtum qaadateena oo maad qaadataan ihaadaha maqaarkeeda oo maqaarka maad ka bixisaan ood hadhow dabcan magdaysaan faqaaluu markaas waxay dhaheen inahaa iyadu maytatun bakti waay seen ku qaadanaynaa waa bakti faqaala nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam yudahaa waxaa dahiriyo almaau biyo iyo walqaradu geedka geedka qarad la yidhaha nacam alqarad waa geed geedaha wax lagu magdaysto kamida nacam soomaalidu asashay ku megdaysataa naam marka alqarad kolle waa geed geedaha waaweyn caleemihiisa iyo wax kamida oo marka marka la isticmaalayo maqaarka la rabo in la magdeeyo inta lagu shubo oo lagu xogxogo ayaa balaqyada iyo waxaasuu ka guraa u ka gogoyna oo marka ay magdeynayeen u isticmaalaan marka alqarad waa geed dahiruha almaa akrajahu abu daawuuda wanasaa abu daawud iyo nasaa-i ayaa xadiidkan soo saaray ayb axaadiista horta magdeynta waa ku waa kuwaana xadiidkan maymuunana wuxuu noogu daray waxay tahay waxa nebiga ou amray in la magdeysto fii hada alxadiid xadiidkan waa maxay ri waa ri rida marka waxaa looga qiyaas qaadanaa xoolaha la cuno xoolaha iyo wixii lamida oo kale xoolaha ayaa looga qiyaas qaadanayo in xoolihii maqaarkoodii la magdeysto ayaa nebiga uu ishaaray maadaama xadiidkan eh, kuwii hore ay caam ahaayeen iyo ibnu cabaas caam ahaa kana arigo ari ku jira naam waxaa la jiidaya neef ariga buu ahaa ariga maqaarka ka qaato yiri nabiga magdaysto idan waxaa la hubaa nebigu arigo inuu fasaxay ariga waxaa la xugna geela iyo lo-da leanna waa la cunaa ma ogtahay kuwa kale hadhow daliil bay ubaahanayen markaas naam saddexda xadii marka eh, hadda meeshaa nooga xadiis ibni cabaas xadiiskii salamata bni lmuxabiq iyo xadiidi maymuna saddexdaasaan hayna axaadiista tirsada xadiidka ibni cabaas aarka waa caam yeelay xadii magdaynta inay nadiifinayso bis noo sheegay xadiiu maymuna waxa nabiga uu yiri hala magdaysto markaas isaga uu arkay inuu ahaa neef ariga naam neef ari ah neefka arigaana de waa xoolo xoolaana waa waxaa looga qiyaas qaadana lo-da geela naam labadaasaa looga qiyaas qaadan karaa ayb axaadiis intaan way xadiis uu ka tagaa jira marka uusa sheegin cabdillahi bni cukaym xadiisu cabdillahi bni cukaym wuxuuna uga tegay ibnu xajar warkiisu aada u tiro badan xadiidkaa wuxuu leeyahy nabiga saxaabiga nabiga sala allahu alay ali salam u imid qabla an yamuuta bishahrin nabiga uusan dhimanin bil ka hor fii riwaayatin bishahrayni laba bilood intuusan dhimanin ka hor baan u imid fara'aytuhu waxaa uu yiri buu yiri fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo odhanaayo laa tantaficu min almaytati biihaabin walaa casbin baktiga ha ku intifaacsanina maqaar iyo seed midna ha isticmaalinina xadiidkaa marka abu daauda wariyay waa xadiis saxeixa khulaasat war badan baa ku jira laakin waa imaam axmed ibn xambalaana qaatay xadiidkaas wuxuu yidhi axaadiista maanta dhan aan daldalayna kaasaa nasahay wey kaas waxaa ku cad nebig intuusa dhibanin bil ka hor bil ka hor bu wuxuu yihi baktigaan lagu intifaacsanin haragiisa iyo seedihiisa bayaa lagu intifaacsanin wacalaa dalika madhab limaam axmed inaan waxba lagu intifaacsanin maqaar dhanba ama hala magdeema yaan la magdeyni nacam taas imaam axmedaa qabo jumhuurta culummada kalena maalik iyo imaamu shaafici imaam axmedna in la magdeyso karay qabaan qolada marka xadiidkan maxay uga jawaabeen marka cabdullahi bin cukaym qaar waxay yihahdeen waa daciif mursal ah leana cabdullahi bin cukaym saxaabi ma aanay ahayn adiga celalkaas ay sheegteen oo dhan xadiidka ku keeneen sax masax ma ahano waa laga jawaabo xadiidka waa saxeix laakiin jawaabta ugu fiican ay jawaabeen waxay tahay xadiidka cabdullahi bin cukaym waxaa lagu xambaaraa bay dhaheen maqaarka inta aan la magdaysanin ka hor ha isticmaalin ayuu nabigii ka wadaa sala allahu aleyh wali wasalam liana xadiidka cabdullahi bni cukaym magdayn dhanba kuma jirto nebigu wuxuu yihi laa tantaficuu ha ku intifaacsanina maytati baktiga biihaabin buu yii ihaab maxaa la dhahaa marka tafsiirka soo fasira hado haddow marka muhiimkiisa oo imaana nacam maxaa la dhahay inta aan la magdaynin ka hor waay nacam marka nebiga taas waa midou diiday axaadiistanna waa bacda dabki waay nacam taasaa lagu jamciyay labada xadiis ma garateen ayb marka eh, ibnu xajar daxo uga tegey maadaama daxodan weyn uusa ka dhalanayn waa iska daaya saasuu kulle meeshaan ugu soo darin ayib hadday saas tahay marka culimada ogol dabqiga iyo magdaynta saddexda madhab ah sabay masaladan u kala qaateen marka maxaa la magdaysa karaa waa baxti kale oo iyadana meesha ku jiro ayi maqaar inta soo ma magdayn kartaa maxaase eh, magdayntu maqaar noocee ah ayay daahirin karta Eh, abu yuusuf alqaadi oo ardayga abu xaniifa ah iyo daawud ibn caliin ahaahiri oo magaca daahiriyada imaamkooda labadaas imaam waxay qabaan maqaar allaale maqaar walbo in la magdaysa kara nacam hadduu rabo ey aada iyo dafar nacam xadiidka ayuma ihaadin aan ka qaadanayna ay dheheen ayuma ihaadin maqaar kastoo la magdeeyo ay dheheen idan waxaan ka reebayna male sidaas ku jirku asaga ma lama geysan karo waya imaamu shaafici wuxuu ku tegay isagana in la magdaysan karo ayi maqaar marka laga reebo ey iyo doofaar nacam leana awalba daahir ma ahayn buu leeyahay markay noolaayeenba nadiif ma ahayn baa nacam markay dhintaan kadib maa la magdaynaya waa may nacam <coughs> noloshoodii inaad isticmaashaa la diiday hadday dhintaan maxaa marka noloshii ka muhiimsanayd baa loo diiday marka eyga iyo doofaarka marka laga reebo fuqahada in badanoo kamid a ah muxadisiinta ah culama eh, in badanoo oo iyagana fuqahada ahlulxadiis kamid a ah, waxay ku tageen culo kale oo muxadisiinta kamid a ah, waxaa la magdeyn karaa bay dhaheen maqaar kasto oo neefkiisa la cuni karo xoolaha la cuno maqaarkooda baa la magdaystaa bay yidhahdeen wixii aan la cunin maqaarkooda lama magdaysan karo sida hadda shabeelka oo kale iyo iyo iyo libaax oo kale iyo waxyaaha aan la cunin qaarkooda lama magdaysa kara nacam madhabkaasaan ugu raajixsan madaahibta leana xadiida nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxaa ka sugnaatay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nahaa can juluudi sibac dugaaga maqaarkooda nabiga waa reebay nacam harag haragga shabeelka in la isticmaalo oo lwaxay waa reebay nabiga sala allahu alayh ali wasalam dugaaga maqaarkooda nabiga waa reebay haddii marka la magdaysa karo nabiga ma reebi lahayn maya naam waxaa kaloo iyadana sugan nabiga sal allahu alayh ali salam inuu yidhi dibaaqu juluudi lmaytati baktiga haragiisa magdayntiisa zakaatuha gawraceedii waay naam bimansilati lgawrac naam gawrac soo neefka kuma xalaaloobay maqaarkiina wuxuu ku xalaaloobaa magdayn nacam meeshaa marka maxaa laga dhadhansana wixii awalba gawracooda oo xalaal ahaa ayaa markay baktiyaan maqaarkooda waxaa lagu xalaashadaa magdayn nacam labadaa xadiis waxay nas ku yihiin in eh, waxa maqaarkooda inay yihiin wixii awlba la cuni jiray la cuni karay naam madhabkaasaana acdal ugu ah madaahibka ayb kaasa ugu fiican warka dhanna marka maakadka labada masaladanna wuxuu ku taagan yahay arrin arrin waxa uu yahay war magdayntu ma waxay ka taagan tahay noolayn mase waxay ka taagan tahay magdaynta gawrac labadaas maxay ka taagan tahay ninkii yidhi magdeyntu nooleyn oo kale ka taagan tahay de waa imaam shaafici siduu ku tegay awalba wixii wax kastoo marka noloshoodu daahir ku ah haddii la magdeysta daahiray noqonayaan haddii nolosha la milicsado waay madhabka imaamu shaafici nolosha milicsana wixii noloshooda daahir ku ah ayaa magdeyntoodu ay daahir noqona marka saa darteed doofaarkii iyo eygii waa laga reebaya haddii la yidhaha magdeyntu eh, waa waa gawrac oo kale waayo sida neefka marka gawrac loogu xalaashanayo magdayntiina ay u tahay sidii gawrac oo kale ayay maqaarkii u tahay haddii la dhahana de wixii awalba la gawraca jira unbaa lagu kooba markaas oo madhabtaas labada madhab baa ugu dhadhow adigun sawaabka oo madhabul imaam shaafici iyo aimada kale kan aimada kale oo muxadisiinta ah ayaan xoog badan maadaama la reebay bugaaga haragiisa iyo nebiga ou reebay sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka maymuunana saasaa laga dhadhansanaa leana maymuuna xadiidkeeda ri hadii arigaa neefka arigaa la sheegay neefka arigana de waxaa looga qiyaas qaadan karaa xoolaha la cuno ee neef ariga dugaag ugama qiyaas qaadan kartid baabkan marka axaadiista ku jirto markaakooba intaas waay weelasha intuu ka gelaa baabkan marka weelasha intuu ka gelaa baabkan weelasha wuxuu kasoo gelaa wixii maqaarkii haddii la magdaysto weel baa laga dhigan karaa taasuu ka gelaya saa darteed maqaar doofaar iyo maqaar ey iyo kama intaad magdaysato buraashad hadaad biyo ku shubato mar alla markau qoyo ama marka eh, qoyaan sii gaaro najaas baa meesha imaanaysa waaya ya dameer ma la cunaa xukunka shareecadeeda dameer muxuu yahay lama cuno dameer saa darteed maqaarkiisa lama magdeysa karo ayb marka axaadiistii dabiga meeshaasan uga tegeyna intaas axaadiis bis waay koraa ka qaban karta hadaad kitaabka ku ceshatid xadiis ibni cabaas salamata bni lmuxabir maymuna iyo cabdullahi bni cukayb intaas ma badna axaadiista badanaa intaasa umulbaab walba yani axaadiistiisa adaad maskaxda ku haysato waa fiican tahay wacan abi saclabata alkhushaniyi radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy inaa biardi qawmin ahli kitaabin inaa anagu biardi qawmin qoom dhulkood ayaan nahay ahli kitaabin ahlu kitaab dhulkood ayaan nahay ka bedeli kartaa waxaa ka fiicansa inaad nacti ka uga dhigto inaa anagu biardi qawmin qowm dhulkood ayaan nahay oon ku sugan nahay qoomkaasoo ahli kitaabin ahlu kitaab ah ahli kitaabin hoos iga maxaa yeele sifa u yahay qawminta ayuu taabic u yahay ahlu iyo ahla al akrinta ina anagu biardi qawmin qowm ardadood ayaan nahay ayaan ku suganay qowmkaas ahli kitaabin ahlu kitaab ah ee afanakulu maku cunnaa fii aaniyatihim weelashooda wax maku cunnaa weelashooda wax maku cunnaa oo maku cuni karnaa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam laa ta'kuluu ha ku cuninina fiiha weelasha dhexdooda yacni weelashaas waxba ha ku cuninina ilaa an laa tajiduu inaydan helaynin ma ahani hayrahaa weelasha keyrkood ilaa an laa tajiduu inaydan helaynin ma ahani hayrahaa weelasha keyrkood ilaa inay daruuro idin ku qasbayso weel kaleba idnan arkaynin faqsiluuhaa dhaqa markaas weelka iska dhaqa wakuluu fiihaa ku cuna markaas weelashaa dhexdooda wax ku cuna muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkana wuxuu ka hadlaa weelashii ahlu kitaabka wax lagu cuni karaa mise laguma cuni karo naam taasu halkaan xadiidkan hadda uga hadlaya waaya marka weelasha ahlu kitaabka wax ku cunistooda waxay ku xiran tahay labaa loo kala qaadaa fiqi ahaan gaalada hadday yihiin gaalo nijaasada aan ilaahay ugu dhawaanin gaalo waa laba nooc qaara najaasada ilaahay ugu dhawaaday qaarna ilaahay uguma dhawaadaan najaas naam oo najaas kuma cibaadeystaan wixii marka najaas ku cibaad ku cibaadeysanin eega ah weelashooda haddii adiga aadan najaas ku arkin markaas asalka ayaa la raacaya waa daahir naam asalka la raacayo waa daahir laakiin waa laga fiicanya inaad wax ku cunto magarateen haddii ay yihiin nimankaasi niman najaasadooda ilaahay ku caabuda sida majuusta oo kale qashin iyo najaasa ilahay majuusta hadday niman noocaasoo kale majuusa ay yihiin ayagu marka eh, see la yeelaa iyagana waxaa saxeixa haddaan najaas lagu arkin iyagoo najaas ku isticmaalayo ama waalkiiba najaasa laiyo aan lagu arkin iyadana marka laftirkeeda in qofkii ku daaro qaato daharadiisa waa ansaxaysa imaamu nawowi saas uu leeyahay kitaabkiisa almajmuuc naam haddii aad marka laba xaalada aada hubto marka najaastii baad hubtaa najaasa ku aragtay wankii najaasa dhex taal marka iyadu marka adigu waxaad yaqiintahay ku soconay markaas xadiistan waxay ka hadlayan waxay tahay dhahaarana kuma ogid weel meelyaala iska aragta galaas dhahaarana kuma ogid najaasna kuma ogid tee qabsanaysaa adiga asalku waa dhahaaro weelkaas waa daahir laakiin inaad isticmaasho ma fiicna hadday ahlukitaab isticmaalaan weelashooda ha isticmaalina kale iska isticmaal haddii aada waysana weelal kale iska dhaq ixtiyaad ahaan iyo dadaal ahaan nacam laakiin ninkii ay dhacdoon iska dhaqin oo ku weysaysto weysadiisa waxba dhibaataa ma laha nacam alimaam nawowi siduu le shaaficiyada saasay ku tageen sidaasaana qawaacidda saxiixa ah waafaqaysa nacam marka xadiidkan abi taclamata alkhushani gaar ahaan midda kale wuxuu ku saabsanayba xadiidkan weelasha laga hadlaayo waa weelasha ay khamrada ku cadaawa hilibka doofaarkana ay ku cunaawo xadiidka abu saclaba su-aasha nebigu oo weydiiyey maaha weel kasta ma aha naam waa weelasha ay doofaarka ku karsadaan ama ay khamrada ku cabaan leanna riwaayada abu daawuud a cadaynayso nabigu sala allahu alayh waali wasalam oo su-aale abu saclaba uu yidhi inaa biardi qawmin ahli kitaabin annaga dad ahlu kitaab dhulkoodaan degannahay wahum yashrabuuna alkhamra fii aaniyatihim khamray ku cabaan weelashooda nacam wayadbakuuna fii quduurihim alkhinziir doofaarkay ku karsadaan eh, quduurtooda yani dheryahooda marka dherigii iyo waxaa laga hadla fiiri xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay dheryaha ay ku karsadaan eh, yani digsiyada ay ku karsadaan doofaarka oo najaasta ah ama weelasha koobabka ay ku cabaan khamrada naam wixii aan labadaa ahayn iyagu warba kuma jira naam in isticmaali karo labadaas wixii aan ahayn oo aan loo isticmaalin eh, khamro in lagu cabo ama aan doofaar lagu shubanin iyada war ma lahaba naam marka khulaasada waxay noqonaya weelasha ahlu kitaabka haddii laga maarmo in layska dhaafo haddaan laga maarmin in layska dhaqo oo markii la dhaqo kadib in layska isticmaalo hadday dhacdo iyadoon la dhaqin in la isticmaalayna najaasna aan markaas looga jeedin dahaaraa lagu xambaaraa ma fahamteen tafaasiishaas intaas baa ku jirta banaan وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه النبي أصحابتيسا توضؤوا way weysaysteen min misaadati imra'atin haween sibraarkeed ayay ka weysaysteen haweentaasoo mushrikatin mushrikad ah ana nabiya sala allahu alayh wali salam nabiga iyo asxaabahu iyo asxaabtiisa tawada-uu way weysaysteen min misaadati imra'atin haweenay sibraarkeeda ama qarbadkeeda biy biyo ku jiray ila biyahay kuwaysa qaateen weelka hadda ayaga kuma weelka hadda sibraarka eh, weyn ma aynan eh, eh, weelku hadda wax weyn kuma xirna biyaha un baa ku jiray yani weel sibraar ay biyo ku jireen naag mushrikada ay ugu jireen ayay kuweysaysteen ama nabiya sal lla slam nabiga iyo asxaabi asxaabtiisa tadaba uway weyse qaateen min misaadati imra'atin haweeney sibraarkeeday ka weysaysteen haweentaas oo mushrikatin mushrikad ah sibraar ama qarbad kaa tiraahdeed nacam waa weel ka samaysan maqaar oo biyaha lagu shubto biyo u qaboojina marka badana ashuun lama dhigi karo ashuunku waa waa jara asigaar iyo qarbat labadaasaas omaa kulli anaan u aqaana waayahay muttafaqun caleyhi fi xadiidin dawiil bukhaari muslim baa soo saareen fi xadiidin dawiil xadiid dheer ayuu kamid ahaa xadiidkan de bukhaariga kusugan yaha xadiid dheer oo naagtaani nebiga asxaabtiisa meel cidlaa degan oo biyo la-aani ay ku dhacday ayaa nebiga uu biyo u diray cali iyo ayuu biyo u diray marka eh, haweentan bay soo arkeen waa su-aaleen war maxaa dhacay eh, aawo biyay dheheen markaas waxay tihi cahdii cahdii bilmaai amsi haadihi saaca waxay tihi meesha eh, biyo waxaa iigu dambeysay tiri shalay saacadaan oo kale nacam saacadda hadda aan joogna shalay oo saacadda aan joogin ahaa biyo igu dambeysay oon ceelka ka soo kacay meeshii biyaha laga helahay marka biyo ma dhowo taasa waxaa dhacday marka way soo wadeen nabigay u keeneen sala allahu aleyh ali wasalam marka nabiga biyaheedii bay ka isticmaaleen iyo asxaabtii markay ka dhamaysteen ka weysaysteen ka cadeen oo biyihiina weli ay weelkii ugu jiraan mucjiza meesha ka daahirtay markaasaa wuxuu yidhi marka biyahaagin ujeedaa ama wax kaa nuqsaamina maya qaado lacagana marka usoo aruuriyeen asxaabtii marka iyo wixii cunto iyo waxay hayeen cunto ay hayeen iyo nazaaday uga dhigeen oo intii mar dambe marki markii loo tegay ninkeedii marka ay eh, ciddeedii markay u tagtay maakusoo maxaa kusoo daayay markaas waxay tiri ixtabastu waxaan ku xabismaytin cinda hada saabi ninkan saabi ah oo diintii awogaalkiis ka leexday ah aniga marka isoo daayay sixirkiis meeloo gaaray <clears throat> marka markii dambe haweento inay islaamtay ayaa la sheegay nebiguna uu haweentaa qoladeeda iyo markuu weeraro iyadoo iska dayi jiray iyo dadkeeda man iyada iyo dadkeedu iska dayi jiray dadka kale unbu meelaha marka waxyeeli jiray markaas waxay tiri war u malayn maayo ninkan inuu inuu kafle u idin daynayo inuu idin ilmaansan yahay waa idin og yahay tiri marka iska islaamay markaa waa islaameen iyada ciddeedi marka xadiidka waa dheera wuxuu ku sugan yahay imaam buhaari baa weriyey xadiidkan marka intaan yarto kasoo qabsaday leana maxalushaahidkii waay weel naag mushrikada biyo ugu jiray ka weysaystay halkaa marka maxaa laga qaadana weelasha aan wax lagu karsanin waxna lagu cabin biyaha u lagu dhaansado gaal iyo muslim waxay rabaa ha watee in la isticmaali karmaadaama najaasa wax looga jeeda midda kale mushrikiintu ayagu waxba maba ogaba diinta marka dad najaasada ku cibaadaysta ma aha sida majuustoo kale ma aha xadiidkan xadiid saas u dheer wa وعn aنس بn malik رadي الlه عnه ana qadaxa nabiyi sala allahu alayh waali wasalama nebiga weelkiisa qadaxa nabiyi sala allahu alayh waali wasalama nebiga weelkiisa haruubkiisa weel ou lahaa yaa inkasara jabay fatakada waxaad moodaa faacilku inuu nebiga yahay laakin waxa sameeyey anas waay ee nebiga ma samaynin fatakada wuxuu samaystay makaana shacbi dilaaca booskiisa silsilatan ayuu ka sameeyey silsilad oo min fidatin fida nacam salsalatanna waa la weriye labada isku macno nacam meesha dilaacsan ayuu wuxuu iskugu qabtay eh, wuxuu isugu qabtay fido eh, qalin ayuu marka iskugu kabay wuxuu uga dhigay marka sida silsilad camal uga dhigay nacam ana qadaxa nabiy sal ly slam waalkii nabiga yaa inkasara jabay faitakhada makaana shacbi makaana shicbi ma aha waa bifatxi shiini faitakhada wuxuu ka samaystay makaana shacbi dilaaca booskiisa meeshii weelka ka dilaacay yani waa kanoo kaleo dilaacay wa nacam halkaasoo kale ka dilaacay nacam labadii dhinaca xoogaa kala kala tarara kore tarar nacam makaana shacbi meesha tararka uu koray meeshii dilaacday ayuu wuxuu ka sameeyey salsalatan ama silsilatan silsilad min fidatin fida nacam silver ku kaday yani qalin ku kaday fida ku kaday qalin buu ku kaday nabiga sala allahu alayh ali wasalam akhrajahu lbukhaariyu xadiidkan bukhaari baa soo saaray marka xadiidkan kii hore aan kusoo bilaabnay baab laaniya waxaan awal soo sheegnay inaan la isticmaali karin dahab iyo iyo fido dahabka xagga iska dhig isaga lama isticmaali karo la waxaan loo isticmaali karin si caadiya oo weel lagama dhigan karo haddoo weel kaa dilaacana kuma kabi kartid dahab dahab yani alxan ugama dhigi kartid iyo kab kuma kabi kartid isaga cantiis waa kaasa leanna nabiga sala allahu alayh ali wasalam intau dahab iyo xariir qabtay ayuu wuxuu yidhi labadaani naagaa ummadeyda oo xalaal inay ku labistaan waana ka xarimay nimank nimanka ummadeydana waa ka xaaraam marka Eh, marka xadiidkaas iyo marka kaas hadda wuxuu kusaabsanaa maya kama macan maa islabisku kusaabsanaa baabkan rag iyo dumar waa isku mide eh. rag iyo dumar labadaba dahab inay isticmaalaan weelasha ay ka dhigtaan dahab looma ogola mida weelasha laba masalo kala saa weel dahaba nin iyo naag inay isticmaalaan labadaba looma ogola laakiinse naaguhu inay isku qurxiyaan dahabka loo ogolay nimankasa looma ogola qurxuska marka waa masalo kale waxaan ujeeda marka masalada nabiga sala allahu aleyh wali wasalam dahabka isticmaalkiisa si cumuuma u reebay iyo fidada laakin fidada in weel lagu kaba karo kanaa kasoo reebay oo noo sheegay marka xadiidkii hadaaye dahab iyo fida in weel laga dhigta reebaye waxaad kasoo reebaysaa qalinka qalinka ka reeb dahabka sidiisa ugu jiraa kii hore nabiga oo weel dahab ku kabtay lama sheegin laakin maadaama la helay nebiga oo weelkiisi qalin ku kabay qalinka marka weelasha waa lagu kaba karaa ayb marka xadiidkan xadiidkii hore ayuu taksiisina ogow laba shardi laakin marka qalin wax lagu kabanayo oo weel kaa dilaacmay aad ku kabaysid ama alxan aada uga dhigaysid laba waxyaabood baa shardi ah nacam xaaja inay dan keentay xaajo xaajadii marka waa dilaaci weelkiibaaba kaa dilaacmay xaajadu taas way xaajada lagama wado inaad waysay bir iyo maar iyo naxaas iyo inaad wayso shardi maa sida madhabkan imaamu shaaficina ku sugan raajixaana hadda ma cadda inuu nebiga waayey wax kale markuu ku kabanayo fida inuu nebiga wax kale raadiyey lama sheegin saa darteed marka loo shardin maayo nacam ilaa ilaa inaad bir weyso shardi maaha nacam adigu almuhim waa inay xaajo jirto xaajaduna waa maxay inuu weelkaa dilaacsan yahay xaajadu taas waa nacam tan labaad oo kale waxay tahay shardiga labaad inuu yar yahay yani kabidaada aad kabayso aad qalinka wax ku kabayso inuu wax yar ay tahay wax yar baxaysa waalkii oo dhan hadii uu noqdo waal dhan oo fidba buu noqona wixii nacam lamana ogolaanayo taas nacam waa inuu yiryaha marka meesha